بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku joognay fiqradii uu imaamku raximahullahu tacaala kaga hadlay bal xadiiskii oo macno lagu wariyo lafdi lafdigii bal uu kuba yimi muraadifu ah lagu wariyo bal wixii bal matalan xukumkiisa taas baynu adigu kuba joogsanay waxaana bal matalan halkaasaan dee soo aragnay wixii bal shardiga u ahaa ciddii bal macno kuba warinaysa ama xadiidkii ikhtisaarinaysa waxay culimmadu u shardeeyeen bal si guud ha laba yidhaaho waa jaa wuxuu ihi imaamku raximah اllahu tacaala fain khafiya اlmacnaa haddii macnuhu qarsoomo oo imaa macnaa lafdigan ama cibaaradan macnaheediiba adigu waxa weeyaan ay ku sugantahay qarsooni ama qarsoon macno aada u mustacmalo dee marka la maqlaba la fahmayo ma aha xaalku hadduu taa yahay ima bian yakuuna bal marka haddii khafa macno jiro ima bi an yakuuna inuu yahay alafdu lafdigii mustacmalan mid la isticmaalo biqilatin yari oo lafdigani waa lafdi qariiba waa lafdi isticmaalkiisu uu ku yaryahay dadka dhexdooda iyo luqadooda uu kuba yaryahay taas baaba dee qarsooni ay kaba imanaysaa macnaha waa uu qarsoonaado aw karatin aw bikaratin amase waxaaba weeye lafdiga mustacmala oo in badan laba isticmaalo laakiin fii madluulihi laakiin xagga macnihiisa maqsuudkaa ah maanta iyo dalaaladiisa diqatun qarsooni ay kuba sugan tahay hadday taasi jirto ixtiija waxaa loo baahanayaa <coughs> oo waxa weeyaan haddii lafdigan bal ah, aan kaba soo qaadna markaa lafdiga mufradaadki ka soo qaad lafdigan mufradka ah ee xadiidkan kuba yimi baan isticmaalkiisu yar yahay waatay qariibka kaba cabiraan xaggaasay ugaba timi isticmaalkaa yar ee laba isticmaalo ayay uga timi macnihiisii oo la fahmi waayo ama ruuxii ka ishkaal galo kaba qarsoonaada ama lafdigan amaiyo cibaaradan waaba la isticmaalay laakiin tarkiibkan iyo madluulka cibaarada ayaa maqsuudkeedii aanu caddayn oo ay diqa iyo qarsoodii kuba sugan tahay markay umuurahaasi hadday dhacaan ixtiija waxaa loo baahanaya fi lxaalati اluulaa oo marka lafdigu yahay lafdi mustacmala biqila waa qariibkii ila kutubtii baa loo baahanaya almusanafati la alifay fi lqariibi qariibka loo alifay oo kutubta qariibka ayaa dee iyagaa sharxaya iyagay culimmadu allaha kaba raalli ahaadee ay ku ururiyeen alfaadihii isticmaalkooda yar daraaddeed macnahoodii uu noqday macno aan dadka badankooduba fahmahayn ama kaba qarsoon markaa kutubta qariibkaa dee ruuxii u fasiraya u sharxaya lafdigii halkaasuu kaba dayayaa weeyaanu ula laabmaya wadaalika ka kitaabi abi cubaydin alqaasimi kolley dee waa nusqo keliya aan wada haysana nusqo labaad ma haysano waxaana dee saytaluunbaa idiin taala oo ka kitaabi abi cubaydin alqaasimi alharawiyi halkana saqad baa jira kolleyna saqad baa jira ta badan cibaaraadkana sheekhu tabac wuxuu u yahay xaaf ibnu xajar cibaaraadkiisii laba ninna way karayiinoo waxaa ka dhacay halkan waxa weeye waxaa dhacay saddex kelima ka dhacsan waana ilxaaqinaysaan halkaa qaasim dabadi bay ka dhacsanto waxa weeye saddexa kelimo ka kitaabi abi cubaydin alqaasim ibni salaamin taas horta intaasi way dhacsanto waa qaasim aabihii waa imaamkii abu cubayd waxaa alharaawiyi nisbadiisa maaha walow isaguba kolley malaa dhinacyada uu ka soo jeedo nisbada isaga maaha halkan ee waxaa raacsan ka kitaabi abi cubaydin alqaasim ibni salaamin wa abi cubaydin alharawiyi waa nin kaleo isna abu cubayd laba yidhaaho oo <clears throat> reer haraad ah ninkaas baa isaguna halkan waxa weeye oo nisbadiisu ay tahy marka macnuu waxa weeye kutubtan qariibka marka la eego qolooyinkii ugu horeeyey ee jaanibkan uba ihtimaamay dadkii kalena baabka u furay lagaga dayday waxaa kaba mid ahaa ma ugu horeeyey ahaa abu cubayd qaasim ibnu sallaam raggii ugu horeeyey waa nin qarnigii labaad qarnigii saddexaadna kolley dhowr iyo labaatan sannood buu kuba lahaayee taasba weye waa imaam aada u shahiira kitaabkiisu waa shay kasta marka la bilaabaya isagoo yar buu bilaabmaa marka dambena waa kordhaa ma weyna laakiin isagu waa ku daalay oo sanado badan ayuu ururinayay oo afwaahdii carbeed iyo dee dadkii iyo baladugu uu tatabucayay waa kitaabkiisa marka isaga abu cubayd qaasim bnu salaam oo kitaabka qariibulxadiid ee uu leeyahy waana kitaab madbuuca ama alharawiyi waa tanoo aan la xane waa nin ka dambeeye oo abuu cubaydin alharawiyi la idhaaho oo kitaab alghariibeyn oo ah qariibka dee waxa weyaan qur-aanka iyo qariibka xadiidka uu ku ururiyey leh kaasba weeye kitaabkiisa niyow ka wen yahay kitaabka abuu cubayd isaguna waa madbacaysan yahayoo bal markaa labadoodu isku kunyo ahaadeene abi cubaydin alqasim ibn salaam iyo waa abi cubaydin alharawiyi oo isaguna kitaabka loo inoo madbacaysana kitaabkiisana ka weyn marka nin kaloo madiini la yidhaahna kitaabkiisa istidraag iyo taa uu laba yimo istidraaggiisuna isna waa madbacaysan yahay iyo walfaa'iq lizamakhshariyi faa'iq kitaabka laba yidhaaho ayaa looba laamayaa oo lizamakhshariyo xagga marka la eego kelimada helitaankeeda kuwa hore uga sii dhow kitaabka samaksharina isna waa inoo madbuuc faaiq fii qariib alxadiid cinwaankaasba waa inoo madbuuc isaguna bal markaa kaas kuwaasaa loola laabmaya iyo wa nihaayati libni alahiiri kitaabka nihaaye la yidhaaho ee ibnulahir leeyahay ibnulahir leeyahay kaas baa loola laabmaya waa ninkaa ibnulahiradu kolley waa saddex saddexduba waa imaamyo saddexduba kutub ina soo gaadhay leeyihinoo madbacaysan dee magacan aabbahoodna way wada sitaan ibnulaiir waxa weeyaan dee waa saddex isagu mu'ariq yahay waa ninkan usdulqaaba kitaabkan saxaabada iyo alkaamil fi taariikh lahoo waa ninka cizudiin laba yidhaaho ninna waa nin adiiba oo ninkaa diyaa-udiin laba yidhaahe kitaabkan isaguna xagga adabka dee kutubtooda waaweyn kaba midee muhimka almathalu saa'ir la yidhaah nin kale midna waa ninka halkan loo jeedo waa mubaarak in ahiiro waa majdudiin ninka laba yidhaaho waana ninkan le kitaabka nihaaye iyo jaamic usuulka jaamic al-usuul ayaguu ku ururiyo kutubtan usuusha ah dee kolle mala ibni maaja hadduu ka reebina muwada ayaa kuba jira kitaabkaasi weyne isna madbacaysan iyo kitaabka nihaayada waa nin kale kolley waa ninka musnadka imaam shaafici sharxay waana ninkan aan u la arko oo nimanka ninkii uguba hor dhintaye ibnulasiirada walaalo ah haddaba kitaabkiisaas wahiya waa nihaayadu kitaabkan inoo dambeeya ajmacu kutubi alghariibi kutubta hariibka kitaabka ugu ururin badan weeye ugu taamsan ugu ururin badan macnaa uu ka wada dambeeyey hadday noqoto abuu cubayd qaasim ibnu salaam iyo abuu cubaydata macmar ibnu musana iyo ibnu qutayba iyo khadaabi markaas waxa weyaan raggii iyaguna lahaa ee khadaabi iyo adugu raggaa uu ka wada dambeeye kitaabkaa kutubta qariibkee badan abu cubayd alharawi iyo madiini iyo raggan kutubtooda iyaguna madbacaysantahe xarbi iyo oo isna qariib alxadiid leh oo way wada madbacaysanyihiina uu ka wada dambeeyey oo markaa kutubtii waxii kuwa sugnaa uu ururiyey si fiicanna isagoo xuruuftii mucjamka raacaya waa u tartiibiyey xagga marka la eego tanaawulka iyo kahelitaanka kelimaduna aad bay uga dhib yar tahay waana kitaabka dee dabacad kala duwan laynooguba madbacayo bal ninka haystaa oo kolley waana kitaab dee muhim ah oo ruuxii daalibu cilmiga aha ay tahay inuu u u ihtimaamo waayo xadiidka qariibkiisii wax dee ruux kastaaba ka hadli kara maaha ruuxiina kolley waa dee inuu ruuxu cilmi la-aan u dhex galana maaha dee waana wuxuu u baahan yaho qariibku iskaba badnaanaya welibana inagoo waa intii hore u kaba badnaanayaayo dee waxa weyaan waxyaalo badan oo iyaga shay mashhuura laba ahaban inaga mashhuur inooba ahayn marka ruuxu hadduu kitaabka haysana sharax kooban oo axaadiidii si guud u leedahay ayuu haystaa waa sharax kooban ama sharax axaadiidtii oo dhan waayo kitaab kuma koobna ee kitaab kasta kelimadii kugu adkaatay waad ka dayeysaa inta badanna waad kaba helaysaa haddii dee kelimaad kooban umuuro kala duwan iyo asbaabo kala duwan loogaba waayaa waabay dhacaysaa oy kaba mid tahay agtooda taasi qariib kuba ahayn innaga qariib ay naguba noqotay wax dhaafayna way jiraan laakiin waa kitaabka xagga marka la ugu jaamacsan uguna tanaawulsano kolley dee dabacaadkiisii hore shan mujalad baa lagu madbaceeye kuwa ay ururiyeen waa jirtaaba intaa in ka yarba ay ku madbaceeyeen annihaaya waa fii qariib alxadiidi waalahar bal waxaan leenahay waa kitaab ay tahay in loo cinaayoodo loo ihtimaamo bacnaa kutubtaa kale oo dhan ayaad kaga maarmaysaa kutubtaa kale oo dhan baad dee kaga maarmaysaa wanihaaya libn alaiir markaasaa wuxuu ihi wahiya ajmacu kutub alghariibi wa ashaluhaa kuwa ugu fududna weeye tanaawulan xagga helitaanka kelimadii laga heliye qaadashada lagaba qaadanayo maca icwaasin qaliilin fiihi waa cibaaradii xaafid ibnu xajar iyadoo baahi macnaa loo baahanayo kelimaad kooban ama dee yar oo ku sugani ay jirto laftiga ciwaas haddaan eegna alcawas waa alfaqr alxaaja taasoo haddaan idhaahno fulaanun mucwisun macna waa muxtaaj iyo waa faqiir iyo waa baahan yahay marka acwasaw haddii dee marka waa icwaaskani waa acwasa masarkeediie acwasaw macnaa waxa uu u baahiyey weeyaanoo waxaa dee markaa ruuxina waa u baahanayaayo macnuu markaa muxuu noqonayaa meelaha qaarkood haba koobnaadeen waa mawaadic qaliilaa ayaanu seedii u dhammayn ama kolkol ruuxu aanu kaba helahayn kelimaad dhaafay ay jiraan walow raggaa hore oo dhan kutubtoodii uu ururiyey oo ka wada jaamicsan uu ka wada jamcin badan yahay markaa maca icwaazin qaliilin ay maca fiqdaani istiifaa'in fii mawaadica qaliila iyadooy jirto meelaha qaarkoodoo kooban inaanu hagaag u taam yeelin ama aanu wixiise doonaysay aanu dugaba helayn waa in kooban bay taasi noqonaysaa markaa suyuudi baa wuxuu yidhi waqad cazamtu waxaan goostay weye waa wixii uu niyeysnaa casimadiisa de waaya kitaabkan waa yaridiisii haddii uu bal labiyo siddeetankii hijirada kitaabkan iyo sideedii boqol dhameeyoaba saddexiyo labaatan jirkiisii bal matalan taasoo mee labayo todobaatanki baan ujeeda saddexiyo todobaatankii ama labayo saddexiyo todobaatankii bal markaa hijirada waaba afariyo labaatan meelahaas ama saddexiyo labaatankiisiibu ama iyade ayuu waqtiyadaas bay ahayd haddaba waxaan waa waxyaalihii uu niyeysnaaye horena waan usoo maray halkii marka la eego mutawaatirka inuu yidhi waxaan niyeysnahay inaan kitaab saasa oo mutawaatirka aan ku ururinayo an alifo ilaahay waa u dhib yareeyey isagano dee markii dambe kana muxuu yihi waqad cazamtu calaa ikhtisaariha soo gaabshasani ayaan horta soo gaabsado iyo wastidraakiha kolley ha waan iskaba goynaynaa sida dee nuskaa daar diyaa kuba isma keen qabanaya ha baa ziyaado aan leeyahay wastidraaki maa faatahaa weeye wixii iyada dhaafay inaan soo hadeeshiisto istidraaki maa faataha fii mujaladin mujalad oo dee waxa dhaafay waa intan ay leeyihiin maca icwaasin qaliilin fiih waa kolkol waxyaale aan laga helayn baa jirta oo qariibkii kaba mid ah kaa qariibka kaba midaan laba helahayn iyo kelimaadkaa isagii dhaafay inaan ah ee isaga dhaafi aan soo haleeshiistoon kuba sheego isaga inaan ikhtisaariyo kolley waa casmi ilaahayna subxaanahu watacaala waa u dhib yareeyey kanna waqtigaasuu dee intaasoo mashruuc kuba jiray ama niyeysna waxaa lifi kitaabuu ku magacaabay ama magaciisuyay adduru nahiir fii talkhiisi nihaayati bni اlahir adduru nahiir fii talkhiisi nihaayati bni alahir waanuu dee markaa sanado dabadood ilaahay waa u dhib yareeyo xataa alfiyadiisan dee mustalaxa ayaa wuxuu ku yidhaa markuu halkan qariibka joogo wabnu laiiri alaana aclaa waa cibaaradiisii wabnu laiiri alaana aclaa walaqad lakhastuhu maca waa'ida tucad buu yidhahaaba oo ibnulaiir maanta isagaa ugu heer sarreeya kutubta qariibka ah ee jirta ee ka wada horreysay isagaa ugu heer sarreeyo anaguna waan ku soo talkhiisiyey mujalad ee bal ha laga faa'iiday ama sawaa'ida tacad horena malahay horta weli isagoo gaara maan araga laakiin dabacaadkii ugu horeeyey nihaayada haamishkeeda ayaa isaga ziyaadadiisana ama dee istidraagiisan iyo talkhiiskiisana lala madbaceeyey taasoo duru nahiir fi talkhiis nihaayati nahiir walaan filaya nin qarnigii sideedaad ahaa safiyudiin oo isagana ugu horeeyo dee kutubta musalaxa kuba sugan kitaabka inuu taam yeelo oo dayl ugu yeelo taas ay jirtay bal waxaan leenahay waxaan uuniyeysnaa ilaahay subxaana watacaala waa u dhib yareeyey waa u sahalay waanu dee kitaabkuna waa kitaab dhammaaday buu noqday bal markaa laba xaalu inoo soo sheegay an yakuuna lafdu mustacmalan biqila lafdigan baa ah dee qariib oo isticmaalkiisu yaryahay kaa halkee loo baahanayaa ila kutubi waa dee kutubtan almusanafa fi lqariib baa loo baahan xaalo labaad buu sheegay aw kahratin oo macnuhu waxa weeye aw yakuunu lafdu mustacmalan bikahratin lafdiga nin badan baa la isticmaalaayo luqa ahaan markaan eegno lafdi qariiba maaha taas ma aha laakiin maxaa jira marka la eego jumladan iyo cibaaradan ayaa macnaheedu aanu waadix ahayn cibaaradan iyo waxa loogaba jeedo taasna muxuu leeyahy waa xaaladii labaad oo wuxuu yihi waxtiija waxaa loo baahanaya fi lxaalati thaaniyati xaalada labaad ila اlkutubi kutubtii almusanafati la alifay fi lmushkili lafdiga ishkaalkan macnaha ishkaalka le tan inta badan madluul jumladeed ama ayay kaba timaadaa oo waa lafdigii haddaan lafdi ahaan eegno waa lafdi aan macnihiisii garanayno laakiin san ay jumladu uba timi ama cibaaradu u timi baa ishkaal kuba sugan yahay kutubtaasaa loo baahanaya haddii arinkana uu yahay waayo culimmadu dhinac kastaba dee cilmigii waa kuwa intay kaba joogsadeen dhinac kastaba ka eegeen bay kutubna u dejiyeen oo ay tahay inaan kaba faa'iidaysaneen wadaalika ka kitaabi daxaawiya kan kitaabka daxaawi uu inoo horeeyey markii uu mukhtalifulxadiidka jiray iyabuu hore aan kuba soo maray daxaawina tarjamadiisa markaas baan sooba sheegnay kitaabkiisna waa kitaab dee mushkilul aathaar oo waxa weeyaan baama sharxu mushkil aathaar oo mujaladaad badan ay kuba madbaceeyeen kole shacib arnauud iyo ayaaba taxqiijiyey kolleyna intan ogahay laba mukhtasar buu leeyo malaa waxa weeyaan mukhtasarka saddexaad oo almuctasar oo dee ah markaas almuctasar oo dee markaas oo kitaab laba yidhaaho oo laba mujalad kuwa madbacaysan waa nashqadan anigu hayo ayaa jirto weliba waa isaga kii laga ikhtisaariya lasii ikhtisaariyo marka waa kitaab weyn dee waana macaanida in alfaaduhu waa caadi oo alfaado laba garanaya laakiin marka maqsuudkii aanu caddayn ama wax kale ka hor imanayaan umuurahaas buu kaga hadlaa oo ay kuba bayaamiyeen markaa kaa daxaawi marka wuxuu ihi wlkhadaabiyi khadaabi waa imaamka shahiirka ee xamdi magaciisa inta badan waxaaba idhaahan dee asalku maana markii dambe axmed aliskaaba idlaaqay xamdi buu ahaa xamdi ibni moxamed ibni ibraahiim oo khadaabna mala waxaaba la idhaha abtirsiin zayd ibn lkhadaab oo cumar walaalkiiya buu kuba gelaya tan bay nisbada kaba dhigaane imaam saddex boqol iyo sideed iyo siddeetankii dhintay kutubtiisana ay kaba mid tahay kitaabu bukhaari kuba sharxo aclaam ulxadiid la idhaha madbacaysan iyo kitaabkan kaba mashhuursan kana horeeyey ee uu abu daauud kuba sharxee macaalimu sunan laba yidhaaho isaguna madbacaysanka bukhaarina isagu ka hor alifeye waxaana filayaa kitaab gaara oo imaka uu leeyo leeyaho saa daxawi ku ururiyey inaanu jirine waa dee marka kitaabaad sharxaysa ama xadiid sharxi wixii ishkaallana culimmadu ay ku idaaxiyaan way ku bayaamiyaan hadday wax caaridayaa jiraan iyo umuurihii o dhan way kagaba hadlaano waa kutubtiisa xagga marka leega sharaxyada uu ku leeyahay iyo bni cabdilbar isaguna kitaab gaara oon u ogay ma jirto xagga ishkaalka un khaaskuba ah koley waxaa le ibnu qutayba oo kaleo taawiil mushkil xadiid waa leeyahay saa dee qur-aanka mid uguba leeyahay laakiin ibnu cabdilbar oo kale waa imaamkii xaafid lmaqrib ama dhinaca ama ibnu kaiir meelo suuratulbaqara kaba cabiro xaafiduma wara albixaar waa badaa waxaa ka dambeeya xaafidkoodii waana imaam kolle waqtigiisii dee xaafidkii waqtigiisii ah laakiin waa reer andalus waxaan filaya inaanu sooba dhaafin andalus inaanu soo xajin laakiin haddana cilmiga badan ayaa dee wadankiisii iyo dee intii dee wadankiisaoo dee aada cilmi badaniba u yaalay magaalooyinkiisa waa wada marmaray waxaan filayaa magaaladan lashbuune la yidhaah makadana caasimadan burtuqaale kolaynu qaadi ka noqday dal islaam ay hayde caasimada burtuqaale bal markaa isaga weyaano kolley isaguna kitaab gaara oo imika mushkila oo khaasata ma ogin eh, laakiin maxaa jirta kutubtiisan waxaadiisa ku sharxay muwadaa maaliku kuba sharxay waa kitaabkiisana atamhiide eh, kutubta waaweyn ee ususha islaamka ay kuma tiriyeen saa waxa weeye dee cizudiin ibnu cabdisalaam iyo ibnu cabdmarkaas dahabi oo kale iyo iyo dee kitaabkiisa istidkaar iyo kutubta axaadiidta sharaxooda uu kagaba hadlo ayaa dee ishkaalka wixii ishkaala ama mushkila xalintiisii iyo ka hadalkii iyo ishkaalka furfuritaankiina uu kuba sugan yahay balkaaba weeye ibnu cabdilbar afar boqol iyo saddexiyo lixdankii ayuu dhintay waana sanadii uu xaafidkii reer bari uu dhintay isagoo hadduu xaafidkii reer galbeed ahaa khadiib albaqdaadi sanadaasay wada dhinteen markaa taasaa loo baahanaya aw lijahaalatin cadfun calaa qowli liacnin wamaa bacdah kale ino dee kitaabkii waa kitaab mukhtasara mati iyo sharax guud ahaanba markaa waxyaalihii dacniga ayaa inoo soo socday oo ima an yakuuna araddu lidacnin markuu raddigu dee inqiaac yahay waataynu soo maray haddaba raddigan xadiidka la celinaya hadduu dacni raawigii ku sugan yahay tiiba inoo socotayoo halkiibay kuba cadfan tahayoo inuu yahay dacni raawigii la dacniyay sida kadib iyo waxyaalaha kii laguba dacniyo mowduuciyo waa tii inoogaba soo sheegay amase aw lijahaalatin wa ima an yakuuna raddu lijahaalatin radintan la celinayaa xadiidkii ama raawigii dabadaad inay tahay jahaalo aan raawigiisii la garanahayn oo cadfun calaa qowli liacni wamaa bacdahu iyo kuwa cadfantooda marka muxuu noqonayaa ay wa ima an yakuuna inuu noqdo araddu radintii xadiidka la celinayay lijahaalati raawi raawigiisii oon la aqoon jahaaladiisii wadaalika kaasna dee jahaaladu asbaabay ku timaada ama meelay kaba timaadaaye wadaalika ima bidikri nactihim waaba in la sheego nactigiisii alkhafiyi qarsoonaa waa sifo ama nacti uu leeyahy magac ha noqdo maanta waa wixii dee lagu sheegaye isagii dadka kale lagaga soocayown kunyo ha noqdo laqab haba noqdee laakiin waxaan loo aqoonoo khafiya duuna mashtaara bih aan lagu sheeginse kii uu kuba shuhroobaye mid isagao nacti uu jiraa oo hadalkani waa wax jira laakiin looma yaqaano dee kol haddaan loo aqoonno marka lagu sheego dadka ninkan ma garanayaan oo jahala xaggaa ugaba imanaysa hadduu sidii kale macruuf u ahaana dee lama garanayo kolley waxyaalahaasna raggii mudalisiinta ayaa waxay samayn jireen sida tadliiskii tadliisu shuyuukh iyo duuna mashtahara bih kaasaaba eh, jahaladu ay kaba imanaysaa oo jahaladu dee waxay noqotaa in iyadoo nactigiisii khafigaa la sheego wixii lagu yaqaanay aan laguba sheegin wasanafa fii dalika noocan waxaa alifay alxaafid cabdulqani bnu saciid iyo alkhadiibu kolley taraajimtu way igu yar dheeraanaysaayoo dee casharku suu socda waan iska koobi kolkol mooyaane marka xaafidka cabdulqani bnu saciidoo bal waxa weeye dee qarnigii afraad raggiisii ahaa qarnigii shanaadna waxyar kuba lahaa xaafidkaas ayaa waxa weeye kitaab dejiyey walkhadiibu khadiibna kitaab weyn oo muhiima oo dee madbacaysan ayuu dejiyey ka cabdilqanina waa la madbaceeye kollay nin labadooda udhexeeya asuuri oo dee cabdilqani tilmiidkiisa ahaana kitaab waa ku leeyey kitaabkan khadiibna almuwadix liawhaami اljamci waatafriiq taas cinwaankaasaa lagu madbaxeeyey bal mar hore ayaa daarulmacaarif alcuhmaaniya iyo hindiya lagu madbaceeyey daarulmacaarif alcuhmaaniya tacliiqaadna uu lahaa iyo taxqiiqiisa ninkii caalimka ayaa cabdiraxmaan almucalimi uu lahaa almuwadix liawhaami اljamci watafriiqo laba mujalad lagu madbaceeyey bal kitaabka kuwaasba weye oo macnaha waxa weeye waxyaalahan dee ama dad ruux magaciisii lagu sheegan loo aqoon ama kunyadiisii ama laqabkiisii haddana wax kale uba yimi oo kale waa jaalo xaggaa kaba timaada bal waxa weeyaan taas ayaa kutubtaasa iyadana waa meelihii loola laamayo qolooyinkaasaba fanigan ama qaybtan kutub u alifay miaalu miaalkiisu waxa weeye moxamed ibnu saaib ibni bashrin ninka moxamed ibnu saaib bashre alkalbiyu waa nisbadiisii waa reer reer kalbi la odhanayay ninkaaba weeyaan kolley ninkan maxamed ibnu saib ibnu bashir waa nin xagga marka la eega nasabka iyo aqoontiisa aqoon sare u lahaa kutubta tafsiirkana alkalbi de haddaad way soo noqnoqotaabo waa ku badan yahay oo mufasirna u ahaa alkalbi waana nin mutaham bilkadib nin aada u daciifa weeyo been lagu tuhmayo in rafdi iyo waxyaalahaasna lagu sheegay oo dadkii iyagu taabiciinta ahaa dadkii la kulmay uun ugu waaweynaa sakaara taabiciin kolle waa la mucaasarooday tirmidi buu kitaabkiisa riwaayo ku leeyey ibnu maajahna maaha sunantae kitaabkiisa tafsiirka ayuu riwaayo ku leeyahay bal waa kutubta kale kuma sugnaa laakiin waa ku soo noqnoqdaa hadalkiisa iyo arintiisu dee xagga akhbaarta mooyaane laakiin kutubu tafsiir taasna uu kuba soo noqnoqdaa haddaba ninkaaba weeye waxaan leenaha waa nin aadu daciif ah mutaham bilkadib nasabahu bacduhum eeg barhkood baa waxay u nisbeeyeen ilaa jaddi had iyo goorna waa si aan loo garan ayay ama qolooyinka ayaa waxyaalahan uba sameeyaan barhkood baa waxay u nisbeeyeen awowgii oo waxau yihi faqaala maxamed ibnu bashirin maxamed ibnu bashir buu ihi wasamaahu waa magacaabay bacduhum barhkood xamaad ibnu saaibo dee malaa magaciisanba kaba dhigay maxamed ibnu saaibna waa bal abu usama laydhaah san waa dee riwaaye way kuba timi tiise inuu saa kuba magacaabay wakannaahu bacduhum barhkood waxay kunyo ugaba dhigeen oo kunyo ugaba dhigan abanadri waa abanasriba taale waa daad weeye abanadri ayay barhkood kunyo ugaba dhigeen oo inta badanna markay dee noqoto halkan ruwaad iyo taas iyo kale alifta dhexe in alifaani ziyaada meesha annadri alif laamta ka horeysa oo abanadri dee kale halkaa hore raacdeen bal waxay tahay markay noqoto nasri iyo nadri oo kale inta badan nadriga asha waxay geliyaan doodka kaale ah, nadrigay geliyaan wa baxdun barhkoodna abaa saciidin abaa saciid ayuu kaba dhigo bal cadiyat lcawfi baabaa la yidhaah ayaa dee uu laba yimid si loogu qaata abuu saciid alkhudriba inuu u yahay wabacdun barhkoodna abaa hishaamin mala waa hishaam inan uu dhalay oo hishaam la odhanaya waa jiree looma yaqaanee abaa hishaam bay barhkoodna yidhaaheen fa saara markaa wuxuu noqday yudannu mid loo malaynayo annahum jamaaca inay jamaaco yihiin dad kala duwan ay yihiin wa huwa waaxidun nin keliyana weeye oo dee ninkaan xaqiiqadee markaa xaaladiisa ogeyn waxyaalahan umuuraha ma kala garanayo dad kala duwan buu moodayaa dad kala duwan buu moodayaa bal hadduu dee ninkii ninka daciif ahaa oo dee waxaa la arkaa dacfigiisii wixiina way kaba qarsoomayaan oo dhibtaa badan baa kaba imanaysa bal jahaaladu kol xaggaasay ka timaadaayo waxay uga timaadaa ruuxii oo nactigiisii iyo wasfigii lagu yaqaanay waxaan ahayn laguma sifeeyey waana mudalisiintu waxyaale ay laba imanayeen aw nudrati riwaayati amase waxay jahaaladu ka imanaysaaba waa riwaayadiisaa yar ay qilataa yarideeda ay yar tahay haddaba noocan riwaayadoodu ay yar ama maalan raawi keliya ayuunbuu leeyahayba raawi keliya ayuunbuu leeyahay waa kan iyadna culimmadu way kaba hadleenoo wasanafuu way alifeen fii hada nawci noocan ah, waa dadkan riwaayadoodu aadna ay yar alwuxdaan waa noocaa ay ku magacaabeen alwuxdaanu waa kuwa kelida wuxdaanna maxaa loogaba jeedaa wahuwa isagu man shaksi weeye lam yarwi aanu warin canhu xaggiisa ilaa waaxidun shaksi keliya uun mooye cid kale saxaabo badan baa jirta taabiciin iyo cid ka dambaysayba way jirtaa oo nin keliya uun ayuunbaa wax ka sheegaya waa jahaaladii cayne dee bal matalan markaa halkan inoo horeysayba jahaaladii cayn waxa weeye bal markaa taasoo kale oo nin keliyanbaa ka wariya waman sanafa fii dalika dadka kitaab u alifay noocan waxaa kaga mida muslimun muslim kale waa kitaab madbacaysan almunfaridaat wاlwuxdaan cinwaankaasuu ku madbacaysan yahay almunfaridaat wاlwuxdaan buu ku madbacaysan yahay waana la taxqiijiyey kolley imaamku waa bilaabay uun wax muqadimo ka horreysiiyey may jirin asmaadana waa tiriyo riwaayaad ay leeyihiin iyo wax kaliyo taraajim uu raaciyo ma jirin ee dadkaa dee ruux keligii kaba wariyey ayuu hebel hebel isagoo saxaabadii ku bilaabay oo dadka saxaabada uu sheegay waxoogaa dumari ha jireen ilaa sideed iyo siddeetan bay gaadheen ee ku sugan kitaabkiisa ee ah wuxdaantaasun hebel keliya uu kaba wariyey kolkol marka laleeyahay hebelunbaa kaba wariyey waa dhici karta in waxyaala laba helo oo in ictiraad halkaa yimaado dadkii ka dambeeye taabiciintii markuu bilaabayna ilaa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo soddon waa nusqadayda inta kuba sugan de waa magacya la tirinayo kitaab weyn maaha waxa dhici karta ruuxu jalse ku dhammayn karo waayo magacyadunbaa la tirinaya walow dee ninka muxaqiqi wax raacraacinayo taraajimtooda iyo bal wuxuu raacinayo kun iyo saddex boqol iyo afar iyo soddon buu gaadhsiiyey magac oo dadkaa suuxdaanta kolley nuskhada aan hayana waxa la madbacaysan almufridaat tasmiyatu man lam yarwi canhu ilaa waaxidun waay ama waxa weeyaan iyadana cunwaantaasoo masaa-ileyo waaba laba saxoo keliya oo ilaa sideed iyo labaatan ruuxuu kuba sheegay taas iyadna la madbacaysanoo aad bay uba yarta waaba laba safxo keliya iyadoo weliba ay hawaamish leedahay aanu isagu lahayn waa magacyada la tirinaya un bal taasna kolkol waa ka yimaadaa arinku wuxuu leeyahay in jahaaladu way kaba timaadaa oo ruuxaa dee ruux keliya un wax ka warinayo ruux la yaqaano ma aha dee hadday taa tahayna haddaanay cidi tawsiiqin waa kii majhuullacaynka laba odhanaya xadiidkiisa la celinaya aw ibhaami ismi amase magaciisoo laba ibhaamiyey taas bay jahaaladu kaba imaanaysaa ow lijahaalatin ima bidikri nacti alkhafiyi aw nudrati riwaayati waa halkan matnigii nuqaaya aw ibhaami ismi amase magaciisii oo la ibhaamiyoon laba sheegin ikhtisaaran gaabsasho min araawi raawiya isaga xaggiisa ka ahaatay canhu xaggiisa kaba warinaya ikhtisaar xaggiisa kaba ahaatayoo uu soo gaabsaday uuno ka qowli waaba qowlkoodii uu odhanaya ama ay yidhaaheen xadaanii fulaan aw shaykhun aw rajulun aw bacduhum aw ibnu fulaanin taasna maxaa lagu magacaabaa mubham waa nooca la odhanayo sheekhu xukumkiisii nooma sheegina xukumka waan raacin doonaaye bal waxa weye noocaasna jahaaladu way ka timaadaa inaan ruuxii ruuxii waa joogaa magaciisii un la sheegin waxaa la yidhi hebel ama heblaayo ama ibnu fulaan ama camu fulaan ama rajul ama sheekh waxyaalahaasabaa la yidhi taasna way kaba timaadaayoo curaf waana la garanayaa buuhi ismuhu magaciisa waxaa lagu gartaa biwuruudihi soo aroorkiisa uu soo arooray musaman xaaliyo iyadoo la magacaabay min dariiqin aakhara dariiq kale isagoo kaba soo arooray oo waasaan kuba garanayno dee xadiidka marka la tatabuco riwaayaadkiisiibaa kolkol dariiq kale isagoo ruuxii halkan fulaan laba yidhi ama rajul layidhi kuba magacaaban ama ibnu fulaan layidhi baa la arkayaa taas baa lagu helayaa magacii oo lagu ogaanaya min dariiqin akhara xafnu xajar dee kole haddaa dee waa waxaan leeyahay kitaabka kaas baaba u asala waa cibaaraadkiisi inta badan waxoogaa ikhtisaaraa jiro ha ka tago kalaamka qaarkood ha ka tago alfaada qaarkood ibdaal haba jiro ee waxaa laftigiisu ahaa isaga xafnu xajar min dariiqin ukhraa halkan min dariiqin aakhara uu ka yidhi min dariiqin ukhraa baa ku sugnayd labaduna waa sawaab weeyaanoo lafdigan dariiq yu'anas wa yudakar luqada carbeed sida sabiil oo kale sabiil iyo ariiq iyo wala ta'niisiya oo xagga macnaha mu'anas baa laga dhigaa inay ta raacaysaa ma jirto marka maxay muuqanaysaa san oo kale markay sifa raacdo ama dee damiir uu laabmayo amase waxa weeyaan ishaare iyo ayay ta'niiska muuqdaa waana la tadkiiriyaa oo dee mudakar baa lagaba dhigaayo saa daraaddeed imaka min ariiqin aakharadan aan haynaana waa iyadoo lafdigii ariiq mudakar yahay min ariiqin ukhraa haddii la yidhaahana mala ooma kaba kaba kaba badane waa lafdiga dariiqoo laga dhigay mu'anas taaniiskiina wuxuu ka muuqday waxa weeye dee nactigiisiibuu kaba muuqday bal markaa muxuu idhi waaye min dariiqin aakhare kollayna in waa ka baxay isaalada cayntumaynaan soo mariro waynoo dambaystay xagga xukunka marka la eego kan kale ruuxa mubhamkaa xadiidkiisa dee lama aqbalayo sababtuna waxa weeyaan san horeba u soo marray xadiidka aqbalkiisa la aqbalayo waxaa shardi u ahayd cadaalatu ruwaati ruwaaddiisan warinaysa inay cadaala u sugnaatay ruuxii magaciisa la ibhaamiyeyna cayntiisiiba lama garanayo ruuxaan aan dee waa cadli waa ruuxaan garanaynoon cayntiisii garanayno ruuxa fulaan ama rajul ama ibnu fulaan lagu gaabsadayna cayntiisiiba lama garanayo kol haddaan cayntiisii la garanayn cadaaladiisii lama garanayo marka haddaan la magacaabin oynaan magaciisa soo helin waxa weeye taas xadiidkaa la celina noqona kolleyna aimadu jaanibkana muu sheegin taaliife taaliif waa jiraayo dee khadiib iyo imaam nawowi iyo kitaabkiisaasoo isaguna ikhtisaariyey iyo aimo kale iyo waxa weeyaan abu zurcat alciraaqi iyo adigu kala duwan ayaa ibnu bashkuwaal iyo ayaa mubhamaadka asaaniida iyo butuunta dhaca oo iyagu dee xadiidkii bay soo qaadanayaan ibhaamkiisii bay sheegayeen markaasay haddii bal magaciisii lahayo ay odhanayaan waa hebel kaas bay aimadu kollay kutub kala duwan oo wada madbuuca ayaa jirta baan leenahay wuxuu uhi sheekhu markaa raximah llahu tacaala fain sumiya haddii la magacaabo araawi raawigii waa la magacaabay oo magaciisii waan haynaa kii mubhamkaa maaha wanfarada uu gaar noqdo oo la gooni noqdo canhu xaggiisa ay biriwaayati riwaayada isaga wax laga warinayo waaxidun shaksi keliya ayuunbaaba wax ka wariyay kuwa wixdaantaynu soo marnay oo waa maxay bian lam yarwi canhu isaga kamuu warin hayruhu bacdan meelahan oo kale waa taswiir litaswiir ama suurayn bay ula yimaadeen waa taa litaswiir ay dhahaan be hayruhu hayrkii isaga ayrkii isaga un mooye cid kaleo wax ka warisay ma jirto kaafa majhuululcayni waxa la odhanaya waa majhuululcayn waa dee jahaaladaa qayba noqota dee jahaalo xaal iyo jahaalo cayneed bay noqonaysaa xaalkana wuu inoo soo wadaa waa cayntiisiiba waa ruux laga jaahil yahay ruux baa wax kaba sheegayo falaa yuqbalu lama aqbalayo kalmubhami sida mubhamkan imakaan kama soo baxinen xukunkiisa sheegnay xadiidkiisii oo kale la aqbali maayo ilaa an yuwahaqa in la tawsiiqiyo oo dee cid imaamo qowlkiisa uu muctabar yahay xataa kii ka warinaya haba noqdee uu tawsiiqiyo mooye haddii ruuxa cidi ay noo tawsiiqiso oo waa siqo ay yidhaahaan waan aqbalaynaa haddii kalese ruuxa cayntiisiba aynaan garanahayn cadaaladiisiina lama hayee xadiidkiisi waa la celinaya lama aqbalayo aw sumiya ay fain sumiya raawi wanfarada canhu inasowdha waaxidune aw sumiya waa la magacaabay ninkii waa magacaaban yihi canhu waxa ka wariyay akharu min axadin shaksi wax ka badan ayaa wax kaba wariyey oo waaxid mid wax ka badan baa kaba warisay laakiin lam yuwahaq cid tawhiiqisay ma hayno dee kii keliyaaba haddii tawhiiqiisii aan aqbalay kan laba iyo ama saddexay ka wariyeen haddii la tawhiiqiyo isagu min baabi awlo weeye waa la aqbalayaaye waa laba ka wariyey maalan shaksi markaa waxdaantii uu ka tegey majhuulu cayn maaho jahaaladii cayn labadan shaksi ama saddexdan wax ka wariyay jahaaladii cayn kaga kor noqoto cayntiisi waa ruux la garanayo laakiin cidimay tawhiiqin walam yujarax lamana tajriixin oyna haddii la daciifiyo boqolbaha ka wariyeyna waa daciif khalaas hadalkii wuu dhammaaday cid tajriixisay ma hayno cid tawhiiqisayna ma hayno jahaaladii caynna way ka kor noqoto laba iyo wax ka badan riwaayadood bay kaga kor noqotay ruuxa caynkaasa maxaa la odhanayaa falxaali ay famajhuululxaali ninkaa waxa laba idhaahaa la odhanaya waa majhuululxaal waana mastuurka ka la yidhaha bnu xajar iyo kaba cabiraan mastuurka oba kan suu isaguma soo wado fa huwa majhuululxaali macnaa waxa weeye isagii cayntiisii waa la garanayaaye laakiin cadaaladiisii waa xaalkiisii waa cadaaladiisii baan la garanahayn oon la ogeyn ina cidi may tawsiiqin cidna may tajriixine waisama aydan waxaa lagu magacaaba almastuur waa mastuur markaa majhuul xaal iyo mastuur waa islaba mid qorayn baa jira kitaabkan taqriib ee xaafid ibnu xajar dib e, waxa weeyaan u eegay tatabucay axkaamtiisii waxaanay dee kitaabkooda ku magacaabeen taxriiru taqriib waa kitaabkii taqriir aha taxriirkiisii walo aad ictiraadkoodii wuu aada iyo aada u badan yahayo kitaabkii malaa dhici karto dee silus wax gaadhay ama rubuc wax gaadhay ba ictiraadkooda uu meeshii jiro bal waxyaalaha soo noqnoqda waxaa ka mid a xaafid baa meel odhanaya ninkani waa majhuul xaalo waa laga yaabaa inay ku cileeyaan oo yidhahaan me waa mastuur ama mastuurkii waa majhuul xaal yidhaahaan waana laba laftay oo isku mid oo dee waa ictiraad aan qiimo lahayn baan leenahay ama aan maxal lahayn isaga agtiiska waa isla mid markaasay markuu mid ka cabiray kii kale ay ictiraadkooda iyo bushigooda kaba dhigaan bal waxaan leeyahay waa kan majhuul xaal iyo masuur isku mid baan kaba dhigaynaa waa ruuxa laba iyo wax ka badaneye wax ka wariyeen aan cid tawsiiqisayna aynaan hayn cid tajriixisayna aynaan jirin marka cadaaladiisiiba ah, aynaan ka jaahilnahay sidiisi kale aan garanayno noqaano waqad ikhtalifa fii qabuuli kaa aqbalkiisa waa la ysku khilaafay faradahu ljamhuur jumhuur culamaa waxay ka dhigeen inuu majhuur yahayo way celiyeen wasaxaxa nawowiyi wakayruhu nawowiya kayrkiina alqabuula dee waxay leeyihiin khaasatan ruwaad aada u horreyso waqtigooda horreeyey oo aan dee imika khibro baadinaa u lahaydna aynaan hayn oo kale kutubtiina inooguma sugan riwaayaadkoodiiyo waliba raggaa hore ah ayaaba dee waxay noqonaysaa in aynaan gaadhiba karahayn xaaladoodii bal cid inoo tawhiiqisayna aynaan hayno bal markaa nawowi iyo keyrkiina qabuulkay saxiix yeeleen wa qaala shaykhulislaami shaykhulislaam wuxuu yidhi kutubtaasud haddii shaykhulislaam dhaco waa xaafi ibnu xajar waa xaafi ibnu xajar dee shaykhulislaamna culimo kala duwan ayaa kuwa shuhroobay wa kaana shaykh alislaami waa ahaa in suyuudina sheekh alislaam waa isaga cidda ulaba jeedaan shaykhulislaam wuxuu yidhi waana hadalkiisii uu ku yidhi nukhbe ataxqiiqu laakiin bal dadka caynkana ee waxa weeyaan riwaayadoodu dee bal maalan xaaladoodu ay taa tahay qowlka taxqiiqu waxa weeye halkan aan odhanayno waa qowlka dee bal matalan sugan halkan aan raacayna alwaqfu in arintoodii laga joogsado weeye ila stimaana taxaari ilaa xaaladiisu ay ka cadaanayso oo cibaaradii sharxu nuqba waxay ahayd markuu taa hore soo sheegay wataxqiiqu ana riwaayata almastuuri wanaxu ruuxa mastuurka iyo wixii lamidkaabuu kaba cabirey riwaayadoodu oo dee ixtimaal baa ku sugan ruuxan inuu siqa yahayna waa ixtimaali inaanu siqa ahayna waa ixtimaalaysaa marka lama odhanayo waa la celinayaa saa qowlka hore uu kaba soo naqliyey labana idlaaqayo waa la aqbalayaaye waxaa la odhanayaa waa mowquufa ila istibaanati xaali bal intan xaalkiisa ka hubsanayno riwaayada waan iska yar joojinaynaa hadday wax inoo cadaato aan ku aqbalaa markaa waan aqbalayna dee haddii wax kale inoo cadaadaanna waa taa la celinaye bal yaanla idlaaqin arrinku waxa weeye kolley ma aha markiiba sidaasaa loo qaadanaya xadiidkii waa la aqbalayaa taas maaha e macno waxa weeyaanuun radin mutlaqoo nidhaahna aslan waa la celinayaa taasna ma aha qabuul mutlaqoo laydha aslan waa la aqbalayaaye bal xaalkiisa ha la tatabuco ilaa intay wax kaba cadaanayaan taas baa ujeedadiisu ay tahay aw libidcatin deeg halkii horeu inoogu cadfan yahay asbaabtii radiga asbaabtii radiguna dee waa dheeraaday waana taqsiimkii xaaf ibnu xajar iyo si usoo dhigay buu tabac u yahay waima an yakuuna raddu liacnin fi raawi halkaasaa ayuu hadal inooga soo bilaabmay aw lijahaalatina halkaasuu kuba cadfay aw libidcatinoo waa halkaa muxuu noqonayaa waima an yakuuna raddu radintan xadiidkan la celinaya waa raawi de libidcatin waa bidco raawigiisa ku sugan taa daraaddeed inay tahay iyadna markaasuu inoo tafsiirin cadfun calaa asbaabi raddi asbaabtii raddiga ee halkana libidcatin kuba cadfan tahay bidcatin ay kuba cadfan tahay dee bidcana xagga luqada ikhtiraacu shay la calaa mihaalin saabiq bay dhahaan waa shay la samaysto la ikhtiracdo iyadoo wax horoo la raacay oo mihaal horuu leeyahy aanu jirin bal taasba weeye oo xagga istilaaxana kulu maa uxdita fi diini bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam bal waxalla wixii rasuulka ilaahay dabadiila laba yimi ee xaggii diinta kuba tacalluqsan maaha umuurihii caadadiiyo adduunyadiiyo taas baabay tan shaatibi baa wuxuu ku tacriifiyaa biannaha dariiqatun fi diini mukhtaraca tudaahi sharciya waa dariiqo xaggii diinta ku tacalluqsan la ikhtiraacday oo dee loo ekaysiinayo ama dee waxa weyaan la baaldhigayo dee sharciyadii tii iyadu sharciyada ahaydoo bal matalan loolana jeedo dee bisuluuki calayha dee in la maro oo la raaco taa loolaba jeedo oo waxa weeye oo dariiqadii sharcigayd iyo wixii lala mari jiray lalaba marayo taasba waa tacriifkiisiie arrinku hadduu bidco daraaddeed yahay macnaa raawiyan baa ah raawi mubtadica ah. xadiidkiisii maxaa laga yeelaya waa taa qaradku macnaa waana kolkolba dee radin bay keenaysaa in bidcadiisan daraaddeed xadiidkiisii lagu celiye laakiin tafsiil bay leedahay muxuu yidhi walmubtadicu ruuxii mubtadic ahaan in kufira oo haddii la gaaleeyo oo bidcadiisan waa ku gaaloobaya waa bidco mukafira ah in kufira fawaadixun arintu way cadahay oo waxa cad anahu laa yuqbalu dee waaba gaale riwaayadiisa lama aqbalayo hadday bidcadu keenayso dee taas waa nin dee amar xaggii shareecada laga ogaa daruuro ahaan baabu inkiraya ama waxa weeyaan waxaan jirin buu shareecadii dee uu isagu waxa weeye inaanay shareecadii ka mid ahayn la ogyahay baabuu isagii laba imanaya aduu bal waa wixii haddii dee keenaysay inuu gaaloobo oo uu markaa bidcadiisan daraaddeed laguma gaaleeyo hadday arintu tahay ruuxa riwaayadiisii lama aqbalayo taasi waa isaga way dhammaatay ah xaalkiisu fain lam yukafar haddii aan la isagii la gaalayn oo bidcadani waa bidco ahlbidcana ka mid weeye laakiin ma gaadhsiisna in daa'iradii islaamka laga saaro oo la gaalnimo loo nisbeeyo fain lam yukafar qubil waliba intaa jumlada imakaana qariya fain lam yukafar qubil bayna qowseyn baa geelinaysaan waa nuqaayo weeye intani waa matnigii kitaabka fain lam yukafar qubila waa bayna qowseyn baa la gelinaya waa matnigii nuqaaye haddaba haddii aan ruuxa la gaalayn qubila waa la aqbalayaa oo ruuxani waa bidco waa mubtadic ahwaadii kala duwanayd buu mid ka mida ah dee qowlkiisa ama ictiqaadkiisu yahay wax daa'iradii islaamka uu kaga baxay maaha marka waxaan eegaynaa un umuurihii horeynu soo maray ee xaggiiyo dabdigiiyo cadaaladii waxaan ahayn bidcadiisan ma u xasileen mise umay xasilin oo waa la aqbalayaa maaha dee saasunbaa lagu aqbalayaa dee shuruudii horea la eegayaa dabdigii inuu leeyahay cadaala ay u sugnaato xaggii diintiisaan ruux ku toosan marka la eego camal ahaan uu yahay bal waxaan uu qabo mooyaane gees kalena dabdi uu leeyahay marka xadiidkiisi waa la aqbali wailaa haddaynaan taa odhan oo laydhaa bidcanimadan unbaa loo celinaya kol hadduu bidciba yahay xadiidkiisi ha la laabo oo yaan la aqbalin laadaakaasi wuxuu keenayaa ilaa raddi kaiirin in badan in la celiyo min axaadiid alaxkaami axaadiidtii axkaamta ah oo mima rawaahu shiicatu waalqadariyatu wagayruhum axaadiid badan oo dee saxiixan iyo keyrkood bay nooguma sugan ayaa dad lagu sheegay ama lagu dacniyey waxa weeyaan lagu sifeeyey inay yihiin ama shiico yihiin ama qadariye yihiin ama murjiaba ay yihiin ayaa axaadiiyadoodii kuba sugan marka haddii ay noqoto bidcanima loo celinayaa axaadiidaasoo dhan oo qeyb dhan oo shareecadii kaba mida ayaa meesha ka baxayse waxaan eegaynaa un ruuxani inuu dabdina leeyahay cadaaladiisi ruux dhowrsoon oo diin ahaan kuba dhowrsoon xaggii camalkeedii oo wixii la amriyey la imanayo wixii laga nahiyey ka tegayo bal matalan taasoo waxaad uu fisqi keena arrinkan ictiqaadka mooyaane laakiin fisqiga kale keena ka wada badbaaday dabdigii iyo leh muru'adiisii ay u dhowrsoon tahay haddii taa aan helo xadiidkii waan aqbalaynaa kolley marka la eego shiica iyo tashayucu ee maraatib iyo maxaal wuxuu yeeshayba de isagii dabaqa wuxuu yeeshayba tadaru dee uu isbedbedelay isbedbedelay markaa hore tashayucoodaa hore wuxuu ahaa maxabatu caliyin wa taqdiimuhu cala asaxaaba cali oo la jeclaado saxaabada kale lagaba fadilo haddii bal matalan markaas ruuxu abibakarin iyo cumar uu ka horreysiiyo dee way jireen waa waxaa weeye nuqulaandii tashayuc ay ku tirinayeen kol aduu abubakar iyo cumar ka horrhaysinayo qaalib fi tashayuc weeye raafidina waa ka lagu idlaaqo maaha raafidadu dee shiico dhammaanteed in lagu idlaaqo ee waa dadka iyagu ku talax waa kuwa cali abubakar iyo cumarba kaba fadilaya kuwaas baa raafidana la odhanaya tashayucna la odhanaya haddii laakiin aanu heerkaa gaadhsiisnayn matalan cuhmaan iyo abu ka fadilaya cali buu horreysiinaya waa maxabadii cali dee qolooyin badan oo lagu tiriyay ahlu ama dawaaifi ahlu sunna mid a culimmadii reer kuufa intoodii badnaydba qowlkoodu waa cuhmaan cali bay horreysiinayeen waana tashayucan reer kuufa ay kuba sheegaan sida acmash iyo adraabtiisoo dhanba iyo qolooyinka ama reer kuufa intooda badan ay kuba sheegeen naadir bay ahayd ruux dee kaba duwan kuwaasoo kale dee shiica in laba yidhaa mooye raafido maaha waayo abubakar iyo cumarna kama horraysiiyaan haddii haddaba horraysiinta ay u raacdo sabbi uu caayay iyo dee tasriix bal buqdigoodii iyo walow dee saxaabanimo hadduu nacayo xataa culimmada qaarkood ay gaaleeyaan waa rafdigii aad iyo aada looguba talax tegay bal taasba weeye oo taasay noqon amaa qadariyadu waa ruuxan isagu ictiqaadsana ma sheeganaya wixii shara inaan ilaahay loo nisbaynahayn ee addoonku wixii uu samaystay ay tahay wixii shara khayrkii waa sax laakiin sharkii ilaah looma nisbaynaye waa ficlulcabdi addoonka kasabkiisa iyo ficilkiisa oo khalqiga ah ilaah dee xaggaa looma tiiri ilaahay loomaba tiirinayo kuwaas baa qadariye lo odhanayo maaha dee qadariyada halkan ay kutubta inoogu sugan kuwa iyagu lahaaba wax horoo la qadariba maba jirtee wuxuu arinku waa wax bilaabmayo qadarkaba inkiraya guud ahaan taas kuwaasi kutubta inooguma sugnaa ee waa qolooyinkaa leh sharkii ilaahay looma tirinayo wixii sharina waa ruuxa iktisaabkiisii ficilkiisii dee wasaa qataade iyo a'imadii diinta barhkood qowl iyo dee kala duwan loo nisbeeyeyba weeye bal wuxuu leeyahy markaa dadka caynkaasa dad badan baa inoogu sugan kutubtii markay arrintuna taa tahay dee waxa weeyaan waxaan eegaynaa un xagga kale inay cadaalo iyo dabdi uba sugnaaday saa daraadeed waa la aqbalaya wafi saxiixayni labada saxiixna waxaa ku sugan min riwaayatihim qolooyinkan riwaayadooda mala ixsaa sheekhan kitaabka lino koley kitaabkiisan tadriiburaawi waa tatabucayo magacyo waxoogaaya oo casharaada ayuu kuba sheegaayo dee qolooyinka caynkaasa kala duwana walaana bidcatahum bidcadoodu maqruunatun waa arin kale oo dee sida kale bidcadoodani maqruunatun bitaawiil maaha waxay iska dooneen uune dee taawiil bay la xidhiidhsantay haddii fisqi xataa lagu sheegan waa fisqi taawiil kaba kaasi fisqi miyuu noqonaya mise ma noqonaya ay imanayso arrintooda waxay taawiile maaha dad iyagu waxaan uun dee oo kale uun taawiil la-aan waxaan u ictiqaadiye may hayn macmahum caleyh waayada waxyaalay daliishanayaan oy leeyihin waa wixii tan dee bal waxa weeyaan baa ilaah aansan uguma tagnay macamaakii iyadoo laba jirta arinkaas bidcadu inay tahay maqruuna bitaawiil hum iyagu caleyhi korkiisa ay ku sugayiin min addiini diina diintu halkan waa dhowrsoonnidii iyo xagga dee cadaaladii iyo diintoodii inay dhowr ilaashanayaan iyo wasiyaanti dhowrsoonniyo taxarusi iska ilaalin waxyaalihii fisqi keeniyo wixii xumaan keeniyo waxyaalahaasoo dhanba sidaa dadka kale dee ahlu sunna isagaba ilaalinaya inay isagaba ilaalinayaan taas nacam soo busheekeen nacamtu meelaha halkan oo kale istidrak istidrak bay u timaadaa nacamtu meelahan oo kale waa laakiin bay la mid tahay laakiin eh, waxbuu ka soo reebayaa taa hore saabku sheekhayni oo dee nacamta dee kol waa macaaniday uba timaado kolle waa tan uba timaado tasdiiq khabar waa tii inoo badnayd haa markay ahayd oo kale kolle wacdu daalib oo ruuxu ku yidhi waxaa istii ama kaa doonaya haddaad nacam tidhaah waa ballanqaad wacdu daalib baa la yidhaha kolna maxay u timaadaa waa liistidraag oo sida halkan oo kale macnaa laakiin bay timaadaaye nacam saabku sheekhayni labada sheekh waa abubakar iyo cumar de markay saxaabo iyo halkaa la joogo iyo kutubtaas firaqdiyo ashaykhaan waa abubakar iyo cumar weeye taas dee waati xadiidka aynu naqaano madhabka abu xaniifa hadday ashaykhaan yidhaahaan de wuxuu noqdaaba abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan oo shaaficiyadu khaasatan mutaahiriintu hadday ashaykhaan yidhaahaan waaba nawowi iyo raafici iyo bal markaa waa istilaaxaad kala duwan laakiin halkan marka la joogo baabka caqaa'idka iyo umuurahan iyo waa abubakar iyo cumare kii caayayey buu yidhi iyo war raafidatu dee kolley raafidaduna dee barhkood waa kan bukdigoodiibaabay diin kaba dhiganayaan oo xakaa ah, dee subkii ay gaadhsiiyaan dadka arintu haddii suxbadnimadan iyo saxaabinimadan loo caayo loo nacayo inay taasi gaalnimo noqonayso oo ay de waaba haddaan rasuulka ilah wax laga sheegayaabay taas soo gelayse sabu shaykhayni labada sheekh kii caayiyo war raafidatu waana iyaga raafidadu kuwaase laa yuqbaluuna lama aqbalayo kama jazamahu isaga riwaayadooda wax riwaayo sidaasoo qolooyinka inooguma sugan ee waa naadir bay noqonaysaa kutubta kuwa riwaayadoodii kamaa jazama bihi dahabiyu siduu dahabi jasmiyey imaamkaasi fii awali miisaan kitaabkiisa miisaan la yidhaaho bilowgiisa wana kitaab kutubta marka la eego dadka docafada iyo dad badan oo docafo ah inuu difaac u keeno waayo rag kutubtooda docafada kuba sheegay uu ku ururiyo miisaan اlictidaal fii naqdi rijaal wana kitaab dee marka la eego kutubta asiilka ah aad iyo aad uba mudan weeye kitaabka waana kitaab inoo madbacaysan dabca afara taasi waa tii bannaan jirtay mid bal waxyaalo kale ay raaceen oo bal maalan toddobii ay ku madbaciyeen taasna waaban arkay xafnu xajarna kitaabkan lisaanulmiisaan kitaabkiisani isaga ayuu ku xidhan yahay laakiin wixii kutubta lixda ah dhacay ee markaa dacfi laguma sheegay miisaan kuba sugnaa isagu ka tago waayo dee kutubtii se tahdiibyadiiba iyo taqriibkiiyabay kuba sugan yihiin waa wixii markaa kutubta lixda kaba baxsan ayuu de wax badan ha biiriyo ha ku biiriyo ama tarjamada dhexdeeda ha ku biiriyo ama taraajim cusub eh ayuu kitaabkiisa nisnaa de waxa weyaan lisaanu miisaani dabacaadkiisa ay ugu fiican tahay dabcada uu taxqiiqeeda leeyahay cabdulfataax abuuquda raximah llahu tacaala tobanka mujalada waa ta ugu fiican dabacaadka kitaabke bal weliba dabadii baan filayaa intii uu dhintayba de isagoo dhameeyey ee soo baxday waxa weeye taas waa kutubta caynkaas xagga ducafada loo doonto haddaba bilowgiisa ayaa muxuu ka dhigay muqadimo fiican buu leeyahay xafnakiisa waa fiican waa umuurahan weliba tacriifaadkan qolooyinkan aan barhkooda walow aan de cibaaradan aan tashayuca iyo qadariyadii kasoo naqlinaya kitaabka adiusaar ee muqadimada fatxulbaari xaafid ibnu xajar laakiin iyaguna hadallo saasoo kala duwan ayay kuba leeyihiin muxuu ku yidhi halkaa miisaanka bilowgiisa qaala maca anahu laa yucrafu kale dabcada daaru diyac anahum baa halkan kuba sugnayd waana cibaaradii sheekhu lahaa macnaheedii weeye lafdigeedii kole maaha oo markuu kaba soo hadlay oo kuwaas ayaa wuxuu dhi inaanay dee karaa wax laga warinayn ayaa wuxuu raaciyey iyadoo ay jirto laa yucrafu inaan la garanayn minhum iyaga xaggood saadiqun ku run sheegayo run saadiqoo iyaga kaba mida ragga caynkaasoo la yidhaaho sadee shiicadan kale iyo dadkan qadariyada iyo qolooyinkaa irjaha irjaha inta badan kutubtaa ku sugan horena irja dhible maaha oo sidaa u sii weyno maaha irjihii ahaa ruuxu waxa weeye dee waxa weeyaanuun in wax alla waxa waxyeelayo kufri ahaynu ruuxa ma jirto macsiya kaas ma horaga kutubta inoo nooc saas inoogumaba sugnaa waa irjaha irja alfuqahaa laba yidhaaho ay kala saareen unan acmaashii iimaanka musamihiisii ku darin acmaashii ayaan imaamka musamihiisa kuba darino waa irja alfuqaha irjaha kutubta inooguma sugan markaa taasna ma keenaysa raawigiisii kol hadduu sidiisa kale saadiqa lahja yahay oo dabdi leeyo cadaala ay tahay in lagu dacniyo taasna ma keenaysa waa irja alfuqaha haddaba ragga caynkaasiyo waxyaalaha baan leenahay Eh, kutubta inooguma sugan iyaga kaas kuwani la mid maaho lama garanayo ruux runsheegaba iyaga dhexdooda beelkediibu shicaaruhum beentu waxa weeyaanba iyada waa maradooda saray huwan yihiin wataqiyatu taqiyo waxay qabaan iyo ictiqaadtayni inay qarsadaan weeyaanoo waa dee wax shiicada laguma yaqaanay ama raafidada iyo wa nifaaqu munaafiqnimana meye shicaaruhum waa maradooda hoose ditaaruhum maradooda sare weeye shicaar iyo ditaar kale xagga dharka markay noqoto marada sarena dihaar bay yidhaahaa shicaarna waa marada jirka xigta taas baaba la yidhaha macnaa waa sifadooda iyagu ay kuba sifoobeen weeyaan ayaabay tahay been iyo taqiyo inay laba yimaadaan iyo nifaaqu sidaa daraaddeed iyaga wax kutubtana noogmoosin wax laga aqbalayaana ragga caynkaasa ma jirto wainamaa yuqbalu waa la aqbalayaa almubtadicu kii mubtadic ahaa oo hayru man dukirna ah man dakarnaa baan ujeedaa cidda aan soo sheegnay aan ahayn san raafidadii waxyaalahaas waaba dee kuwa ama shiicadii ah waa kuwa aan quluwila jireen raafidana waa kuwada qulaada bal magacan raafida markii hore ma bixinoo dee shiicatu rajul waa dadka cidda raacsan ee u nusraysa taas waxa weeyaan ihna min shiicati ibrahim de taas baabay tahay laakiin imaka de waa maxabada caliyo taqdiimkeeda baan idhi laakiin raafidadu mar danbuu soo baxaybo waa ninkii isaguna alubeytka kaba mid ahaa ee zayd ibnu cali waa zayd ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib ee madhabtan zaydiyadana ee yeman laguma dhaqmo sheekheeda iyo imaamkeeda weeye zayd ibnu cali ayaa waqti dee reer bani umaye waqtiyadoodii dambe ayuu isagoo ciraaq jooga ayde ayuu baxay macnaa hunkuu qaatay oo uu baxay iyaguna dee waa nimankii marka horeba waxa weyaan waxana kuba xambaaraya markii dambena haddane way raaceenoo waana la ogaaday ciraaq dee dadkii reer banimeyo u fadhiyey arrinkii way ogaadeen markaas baa markii uu baxay arrinkiina la ogaaday ayay yidhaaheen noo sheeg abubakar iyo cumar waxaad ka qabto abubakar iyo cumar deetu yihi humaa wasiira jaddi waa awowgay labadiisii wasiir aabbahayna maad maqal waa zaynulcaabidiin wanaag isagoo ku sheegamayo mooye wax kale maad maqal markaasay ka dareereen ciidankiina bax ciidamadii kalena way imanayaan halkiibay kagaba hadheebo markaasuu yidhi layidhaha rafadtumuuni oo halkay raafido kula baxeen imaamkiina waa la dilay markaas zayd ibnu calina waa tii la dilay markaas waqtigan haddaba halkaasaa lafdiga raftio waaba intaan kol hadaad iyagii aad de muwaalaadkan ay kaba dareemeedood iyaga xidhiidhinayso ad u ictiqaadsantayba taas ay tahay anagu shaqo kuma lihi beri baabaan kaa nahay weeyaano deetay markaa cadowgiisiina dee ay faraa ugaba qaadeen iyo dadkii markaa laysabahayay oo lafdiga raafida waa taasoo waa qolada qulaada ah ee dee keenaysa sanday imaka nimankan shiicadan dee aan arkayno inteeda badan dee zaydiyada mooyaane qoladan imaamiyada laydhaa ama itnay cashariyada laydhaa xaalkoodu tu yahay weeyaanba oo dee sabiga saxaabada badankoodiiba ay ama caayaan ama ay dee ka beri noqonayaanba taasoo dee wax lagu kulmi karaaba ma jirteen haddaba in arinku waxa weeye kaa aan qolada ahayn wax la aqbalaya maadaama lam yakun daaciyatan waa qayd kale culimmadu soo kordhiyeen waa haddaanu ahayn daaciyo kolley ma daamadu waa sharaxa ma waa bayna qowseynoo waa matnigay ka mid tahay laakiin nooguma sugna haddaanu ahayn daaciya ruuxu dadka ugu yeedhaya ilaa bidcati oo ninku hadduu dee haba ahaado sheecadan qadariyada ha noqdo hadduu dadka bidcadiisii ugu yeedhayo nin daaciyo yahay isaga lamama aqbali maayo aw lam yarwi awdanna iyadaa ah bayna qowse awda unbaa um matnigii ah lamna sharaxay raacsan tahay yarwi muwaafaqahuna iyadna waa matnigii marka lambaa sharaxa inta kale waa matnigii aw lam yarwi amase aanu warin muwaafiqahu wax madhabkiisii waafaqsan ay muwaafiqa madhabi waictiqaadihi madhabkiisii ictiqaadkiisii wax waafaqsan fain kaana hadduu yahay daaciyatan daaciya uu yahay oo dadka uguba yeedhayo madhabkan uu nin faafinayo yahay aw rawaa ama uu wariyo muwaafiqahu ruwiya baa i taale laakiin waa rawaaye uu wariyo muwaafiqahu wax waafaqsan madhabkiisiiyo wuxuu qabay rudda waa la celinayaa lituhmati tuhma meeshii taalo oo maxaa arrinkani yahay bal hadduu yahay qolooyinkaas sida kalena ruuxa dee runsheega uu yahay cadaalana ay u sugnaataiyo diin ay u sugnaataiyo dhowrsooni waan aqbalaynaa baan idhi saxiixan iyo keyrkiina kutubda ama shiica ha noqoto ama qolooyinkan kale haba noqotee daf bay kaba yihiin way kuba badan yihiin bal dee khawaarijtii ayaa kuba sugan oo dee saxiix bukhaari se cimraan ibnu xidaan iyo waabay dhaceen bal waxa weeye waa meel buu dhacaan filaya oo taasi way kuba sugan yihiin laakiin maxaa uu raaciyey haddii ruuxani daaciye yahay ee nin wax faafinaya wixii isaga xoogeynaya madhabkiisa iyo wixii hadduu doono riwaaye iyo bal wadciga in badan oo xadiidkaa ah, ruux wixii uu qabay ku xoogeynayaaba dejinaya tiisiio taasay kuba xambaaraysaa wadcigii waa la tuhmaya markaa inuu wax dee madhabkiisii xoogeynaya doondoono ama uu markaa faafiyo haddii aanu daaciyaba ahayn laakiin marka la eega xadiidkan uu wariyey wuxuu xoogeynayaa waafaqsan yahay daahir ahaan dee macnaba hal ahaada kale e madhabkiisii iyada taasna inuu riwaayada san ku xambaaro ama uu habka sidana kuba wariyo dee si uu madhabkiisii u xoogeeyo tuumaa meesha imanaysa markaa hadduu daaciyo yahay ama wuxa madhabkiisii waafaqsan uu warinayo iyada markaasna xadiidkiisa lama aqbali maayo cid waa litacliil cid cille qad yaxmiluhu inuu xambaaraa la arkaa tasyiina bidcatihi bidcadiisa uu qurxinaya calaa taxriifi riwaayaati riwaayaadkiiba inuu bedelo taxriifiyo wa taswiyatiha la simo oo oo uu kuwa simuu ku ekeeyo calaa maa yaqtadiihi madhabu madhabkiisa wuxuu keenayay bal markaa kii mubtadaca maxaa inoo soo baxay hadday bidcadu mukafiro tahay oo shaksiga la gaalaynayo lama aqbali maayo haddaan u taa ahayn sidiisa kale u toosan yahay u dhowrsoon yahay aanu de bal ahayna raafidada qulaada aanu ahaynba aanu warin daaciyana ahayn wax madhabkiisii waafaqsanna aanu warin xadiidkiisi waa la aqbalaya axaadiis badanna dee iyaga qolooyinka caynkaasa kutubta iyagoo warinayay nooguma sugantay aw lisuui xifdin weliba umuurihii radiga ima an yakuuna diiba inoo taala amase inuu yahay waxaa loo celinayaa lisuui xifdin fi raawi waa xifdi xumo raawiga kuma sugan cadfun calaa asbaabi raddi tanna waxay ku cadfantahay asbaabtii raddiga walmuraadu waxa weeyaan laakiin halkan suu xifdigiisa xun loogaba jeedaa allaa yarjaxa inaanu raajax noqon jaanibu isaabatii bal taas baan koley dabdigaasaan yar horaysiinaya iyo rajaxa uun shadkana iskaba dayno waana cibaaradii xaafid baytaani kuba dhowdee inaanu raajax noqon jaanibu isaabatii isaabadiisa iyo inuu waafaqo sii dee uu asibo sii toosnayd calaa jaanibi khaday gefkiisa macnaa xadiidkii waa warinaya waa xafidaya koloo xadiidkii waa xafidsan yahay awqaadda qaarkeedna khadaya kaba dhacaya markaa kasuulxifdi aan leenahay haddii imika jaanibkii waxa weeyaan isaabadiisu ayaa aad iyo aad u badan oo dee khada ruuxna bashari kama badbaadi karo maramar buu kaba dhacaya taas iyada xadiidkiisi waa dadkaa horunbuu inoo raacayaayo raggii iqaada ahayd baa akhtaay way kaba dhacaysay laakiin halkan waabay siman yihiinoo jaanibkii isaabadu kama badna jaanibkii khada'iisa kama badna taasoo kale waa suulxifdi wuxuu kaba yimaado xifdigiisa xun marka isagii baa kala qaadloo fain hadduu yahay daalika kaas waa waxaa imaka khadaan uba imanaya yaanu jaanibkii isaabadu aanu e, mid ka sareeyo kaba badanba aanu noqone mulaasiman lahu mid isaga laazimayo hadiyo goor wax dee laazimaya uu yahay fahuwa shaadu xadiidkiisii maxaa la odhanayaa shaadu kamaa taqadamaya laakiin xaafid ibnu xajaro isaguna aan leenahay isaga dee cibaaraadkan uga horeeyey cibaaradiisu waxayd calaa ra'yi bacdi ahli lxadiid iyadoo matniga iyo sharaxba hadalku wada soco ra'yina matniga ahayd bacdi ahlixadiid oo horeyna marnay shaadka tacriifkiisaan soo marnay laakiin culimada xadiidka barhkood waa barhkood baan leenahay mahasan guud ahaanba idlaaqa inay tahay ayaa barhkood kaasayulxifdiga wuxuu warinayay shaad bay kaba cabireen faindarac hadduu ku soo dariyo calayhi korkiisa oo markii hore xifdigiisu u fiicnaa waa wax mar dambe kuba yimi oo likibarin weyne uu weynaaday aw durin ama indhala-aan baan leeyahay darar xaggaa ugaba yimi kolley dararin baana dabcada daarudiyaa iyada kuba sugnayd xaafid muxajarna halkan dahaabu basarigii baa kuba sugnayd lidahaabi basar waa imika taas waatan daraawo laydhaa ruuxiiba dariir loo odhanaya indhaala aaye waa ruuxiibaa indhabeelay dee kutubtana markii hore kitaabkiisuu ictimaadsanayay kitaabkii maba arkayo waa kan indhabeelay axaadiistii buu dee tawarinaya wixii dee bal si uu isagu islahaayo oo qaladaa kaba dhacaya aw ixtiraaqi kutubiha ama kutubtiisiibaaba gubatay xagga ibnulhaycaya kuba dhacday aw cadamiha ama kutubtii baaban jirin oo halkan kaba dheer wa kaana waxaanu ahaa yactamidu nin xifdigiisa ictimaadsado muu ahayn kutubtaasuu ictimaadsan jiray kutubtii waa tan ka gubatay ama waaba ka indhabeelay ama imika umaba dhowa farajaca markaasuu axaadiistii iskamudaynay axaadiis buu wariyey farajaca markaasuu u laabmay ilaa xifdihi xifdigiisiiya fasaa xifdigiina ma fiicna xifdigiisibaa xumaaday fa mukhtalidun kaa maxaa la odhanayaa kaa iyulxifdigii ama shaadadu calaa ra'yin ina soo yidhi ruuxan mukhtalid baa la yidhaha mukhtalidka muxuu noqon waa ruux markii hore xifdigiisu fiicnaa oo wax xaalad dambe kuba timi daraaddeed oo umuurahani ay kaba mid yihiin xifdigiisii u xumaaday axaadiistiisna halkaa qaladadu iyo khadaayadu ay ugaba yimaadeen xukmuka mukhtalidkaa xukumkiisu waxa weeye raddu maa oo la celiyo xadaa bihi uu ku waramay bacda alikhtilaadi waan kala qaadaynaa bal bacda alikhtilaad iyo qabla alikhtilaad hadday inoo kala soocan yihiin wixii markan dambe u xaaladani kuba timi uu wariyey waa la celinaya lama aqbalayo wa qabuulu maa qablahu inay sidiisa kale hiqu u ahaaye wixii ka horeeyey ikhtilaadka in la aqbalo ayaa xukumkiis noqonaya wixii ka dambeeyeyna la celiyo waa hadday kala soocan yihiin say ku kala soocnaanayana isagaa inoo sheegi fain lam yatamayas haddii laakiin aanay inoo kala soocnayn wixii uu markii hore wariyey qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad waqifa waa laga joojinayaa oo waxa weeyaan waa la joojina waa laga joogsanaya way xadiidkaas laguma aqbalayo xataa iyo ilaa xaaladu cadaanayso ay noo kala cadaanayso ma qabla alikhtilaad ba ma bacda alikhtilaad macnuna waa maxay un waxaan ognahay bacda alikhtilaad horta waan celinaynaa haddii laakiin arintu inoo kala socnaan weydo ishtibaah yimaado ama raawigani labada waqtiba uu laba kulmay marka caynkaas waan ka joogsanaynaayo haddii meel kale ay nooga cadaato xadiidkii oo uu xifdiyey inuu yahay xadiidkiisii hore inuu yahayna waan aqbalayna haddii kalena waa la celinun wayucrafu dalika waxaa lagu kala garanayaa bacd alikhtilaad iyo qabla alikhtilaadna biictibaari alaakhiliina canhu dadkan isaga wax ka qaatay ee ruwaaddiisaa fiiradoodo ruwaadda qaarkood baa beri hore laba kulmay intii uu caadiga ahaa kuwana markan dambe unbaabay la kulmeen markaa kuwii berigaa hore la kulmay waxaa la odhanaya waa xadiidkiisii hore waan aqbalayna amilo kala duwanna taasi way leedahay kuwii bacda markaa ikhtilaadka laba kulmayna waa la celinaya kii labada goorba laba wada kulmeen xadiidkiisu kala cadayn goorta uu ka wariyeyna waa kan ijtibaaha waan kaba joogsanna ama waa la iskaba celinayaa taas bay noqonoo wayucrafu dalika biictibaari alaakhidina canhu dadkii iyaga ka warinayay ayaa loo fiirinaya taa ictibaarkood baa lagu kala garanaya ee kutubtaa tarjimtana waad arkaysaa fulan qabla ااkhtilaaط buu la kulmay ama bacda ااkhtilaaط bay ahayd ama labada xaalaba uu la wada kulmay raggan mukhtalidiinta rag baa ku jiray ikhtilaaطkani ha kuma yimaadee laakiin bacda ااkhtilaaط aan waxbaba warin waa ma iyagaa ka joogsaday ama dadkoodii baa u diiday sida jariir ibnu xaazib oo kale ninkaa xaafidkaba ahaa daabidka ee iqada ahaa markii ikhtilaadku ku yimi nabadiisiibaa dadka u diiday inay wax ka wariyaan in wax laga maqlo waa la joojiyey markaa dad siyaasaa jiro kuwaasi iyaga dhib mala lahaa waayo axaadiitani waa qabla alikhtilaadun bacda alikhtilaad wax kale lagama warin eh, laakiin dadkii labada xaalaba ay arintu dhacday ayaa xukunkoodu kan yahay sanafa muuqladaayo koley dabcada daarudiya waqad bata le waa nasta aan aada u fiicano waqad sanafa waa alifayo muuqladaaya xarakaduna sitaa ku xarakaysta magacan waa magaca turkiya maaha magaca carbeed oo dee muuqaldaaya baan ujeedaa muuqaal miimta waan daminaynaa qaynka waan fadxinaynaa laamku waa reeban yahay daaduna alifaaba kaba dambaysa ay fadxisnaanaysaa iyoya muuqaal kitaaban kitaab buu dejiyay fi lmukhtalidiina koley muqaldaaya muqaldaaya ibnu qaliij ayaa la yidhaha tanna waa nooca kaloo turkiya waa nin reer masar ahaayoo caalim ahaayo kutub kala duwan oo aada u badan leh koley xufaadii waqtigiisiina ahaa xaggan cilmiga nasabka iyo taasna leh kutubtuu leeya waxaa ka mid ah sharax bukhaari oo aada u ballaarhan iyo sharax uu leeyahy ibnu maaja uu kuba leeyahay iyobaa kaba mid ahaa kitaabkan taadiibu taadiidulkamaale imaamka uu misi leeyahayna waxyaalo badan uu ku kordhiyaa jiro ikmaalu taadiib ilkamaal uu kuba magacaabo bal waa nintaas ahaayoo tasaaniif kala duwan buu leeyahay muqaldaaya ayaanay tahay toddoba boqol iyo labiyo lixdankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd adigu koley nin caalim ahaa oo doctoor ah bal dakaatiradii wadankeena raggii malaa dee ugu aqoonta badnaaba ahaa raxmatullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay kitaab uu cunwaankiisu yahay waa risaaladiisii doctooraga muqaldaaya wa fii cilmi اlxadiid muqaldaaya wa fii cilmi اlxadiid kale waa doctor doctor axmed xaaji cabdiraxmaan maalin canshuuraa subaxdii isagoo soomanoo salaad subax ka soo baxay ayaa gacanka gardaranay adugu taas ikhtiyaal ama ay dishoba saasoo laguma dilay doctor axmed xaaji cabdiraxmaan kolley dhowr sanadood ka hor ama koob iyo tobankiiba ahayd baan filaya subax canshuura ee isagaa wuxuu leeyahay kitaabka juhuuda waa muuqaal daaya wa juhuuduhu fii cilmi اlxadiid waa risaaladiisii doctora risaaladiisii magisterku iyado waxay ahayd kale kitaabkan cumdatulaxkaamka laguba sharxey ibnu mulaqini aliclaam laba yidhaaho dabcadan faraa badan buu kolley muxaqiqiinteeda kala mid aha malaa witriyo ilaa janaasaha waa magisterkiisu ahaaye bal markaa taas weeye dabdiguna kaa weeyaan waqtigii uu dhintayna waataan idiiba sheegay sanafa muqaldaaya kitaaba fi lmukhtalidiin kitaab kitaabka in la hayeen kala warmahayo kan وأشhaaر الxاaفظ xاaفidka wuxuu ishaaray أبوالفضل العراaقي iyo بن صلاح isaga hortiiba iبن صلاح إلى أنه لم يؤلف فيهم أحد markay noqoto noocan cid halkan kutub dejisay oo kitaab u dejisay iyadoo aad looguma baahnaa maanu jirin waayo cibaarada iبن صلاح waxayd waa fani aad u mudan ma ogina أxad kitaab ku khaas yeelay tasniifku ka khaas yeelo u cinaayooday isagay ahayd in looba cinaayoodo ciraaqina laakiin waxa ciraaqi raaciya malaa hadalkiisa hore nukadesata raggaa hore haba ishaare hadalkan ibnu salaaxin uu keenay salaaxudiin alcalaayi inuu tasniif kuba khaas yeelo laakiin waa juz aada uba koobanuu isaguna kaba maqlo hadalka muu badin xurufulmucjamna waa ku tartiibiyey waxaa kaloo dee dabadii u xalifay sibdi ibn اlcajami waa juz kayro aliqtibaad fii man rumiya biاlikhtilaad labadan kan marka la eego calaa iyo kan kaleba waa madbuuc waxaa ka wada dambeeyey ibnulkayaal kitaabkiisan shahiirka alkawaakib اnayiraat fii man ikhtalada min aruwaati اhiqaat waana isna madbuuc oo isagoo eh, dabacaad kala duwan oo kale waaweyn waa la madbuceeyey marka la eega xajmigoodu kala weyn yahay waa kaa ibnu malaa kitaabkan sila ugu jaamacsan yahay alkawaakib اnayiraat bal kutubtaasi waa inoo wada madbuuce eh, laakiin qolooyinka hore ayaa waxay ishaareen iyadoo bal wax kala jireen ayay yidhaaheen de waa wixii bal marka ay ogaayeen cidmay alifin sayuudi waa yar bushe ayaa wuxuu walaysa kadalika arrinku sida ay yidhaaheen imaam maaha oo faqad ra'aytu waxaan arkay alxaafida abaabakrin alxaazimiya xaafidka abaabakrin alxaazimi oo dakara sheegay fii kitaabihi tuxfa waa imaam dhowriyo soddon jirkiisii dhintay kutub kala duwan oo alictibaar fi naasikh walmansukh min alaathaarna uu leeyahayna kaba mid ahaa dhowriyo soddon jirkiis laftiisna waaba dhintaye kitaabkaasoo kitaabkiisa tuxfa laba yidhaaho kuwa sheegay tuxfahanna in la hayaba xataa war uma hayo in la madbaceeyan waxaan filaya inaan filahaynbe wuxuu kitaabkiisaa ku sheegay annahu allafa fiihim kitaaban dadka mukhtalidiinta inuu kitaab gaara uba dejiyey ayuu kuba sheegay kole waana hadal sakhaawi iyo qolooyinkii ka dambeeyey munaawi iyo iyaguna ay idhaahaan ba hadal ay idhaahaan weeyo tuxfaynu saa kuba sheegay والإسناad وqad تqdma xad intaha ilaahi slى الlaه عalيه وsلم اllah subحaanه وتaعالى عlى أعلم سubحaanaka اللهma بxamdika أشhهad an laa إله ilا أnت استغفirka وأتوب إليك اللهma زدna ولا تنqصna وأkرمna ولا تهنا